alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray qaybtii bayaanka ku saabsanayd waxaynu bilaabaynaa taakhiru اlbayaani can waqti اlxaajati ilayh bayaanka in laga dibdhigo can waqti اlxaajati ilayhi wakhtiga loo baahan yahay baa halkana lagaga hadlaya lagu baxsinaya taakhiru lbayaani dibudhigista bayaanka ama cadaynta la dibdhigaa ala qismayni laba qaybood buu ku sugan yahay yani laba qaybood buu u qaybsamaa waaxid taakhiiru ilaa an yaأtiya waqtu اlcamali fahada jaa'izu wawaaqic qaybta koowaad waxa weeyaan waa in bayaankii la dibdhigo iyo caddayntii mujmalka la caddaynayey ilaa an ya'tiya ilaa intuu ka imanayo waqtulcamali waqtigii lagu camalfali lahaa uu ka imanaayo ayaa la dibdhigay fa haadaa kan jaa'isun wa waaqicun waa bannaan yahay caqli ahaan ay jaa'isun fi اlcaqli wa waaqicun fi اsharci caqli ahaanna waa bannaan tahay oo caqligu mustaxiil ka dhigi maayo sharci ahaanna waa dhacday faqad furidat isalaatu waa la faral yeelay salaadda leylata alisraa'i habeenkii leylata alisraa' waalmicraaj baa la faral yeelay mujmalatan xaalay mujmaltoo duuduuban tahay oo sida loo tukanayo aan habeenkaas la caddaynin wa ta'ahara bayaanuha waa dib dhacay caddaynta la caddaynayaana ila alhadi berri laga gaadhaayo ayuu u dib dhacay xataa jaaa ilaa uu yimi ayuu dib dhacay jibriilu jibriil uu yimi wabayanahaa jibriil caddeey wqad calima rasuul lahi salى اllahu عalيh waslm ana almuraada bqowlihi tacaalى fi khumus اlhaniima waa ogaa rasuulku sala allahu alayh wasalam ana almuraada biqowlihi tacaala macnaha looga jeedaa hadalkiisa uu allah yidhi fii khumusi alghaniima isagoo ka warramaya haniimada khumuskeeda walidi lqurba waclamuu annamaa hanimtum yacni waxaa markaa ogaataan wixii aa ghaniimaysataan oo gaalada ka furataan faanna lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurba marka welidilqurba waxay ka mid yihiin kuwa markaa la siinaayo haniimada wax laga siinaayo oo furkii gaalada laga furtay shan meelood baa loo qaybinaya arbacata akhmaas waxaa loo qaybinayaa kuwii yacni jihaadka galay ee wax ka furtay khumuska kalee soo hadhay ayaa shan madax loo sii qaybinaya hal shanaadkaasaa shan haddana loo sii qaybinaya shantaas ayaa mid waxaa la siinayaa khumusul khumuskaas qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam markaa nebigu waa garanayey muraadka looga jeedaa welidilqurba inay tahay banuu haashimin wa banulmualib banuu haashim iyo banulmuطalib in looga jeedo duuna ikhwaanihim walaaladooda kale aynay soo gelaynoo la wadaagin min banii nawfalin wa cabdi shamsin walaaladoodaa kaloo banii nawfal iyo cabdishamsi ahaaday maca anna alkulla yadoo lala qabo dhammaantood afartuba haashim iyo muطalib cabdishamsi iyo nawfal awlaadu cabdi manaaf yacni ubadkii cabdumanaaf inay yihiin fa akhara waa dibdhigay nebigu sala allahu alayh wasalam bayaanahu caddayntiisuu dibdhigay xataa sa'alahu ilaa uu ka weydiinayay buu dibdhigay jubayru bnu mucimin annawfaliyu jubayr ibnu mucim saxaabigii la odhan jiro reer bani nawfal ahaa wa cuhmaan ibnu cafaana iyo cuhmaan oo ina cafaan ah oo alcabshamiyu yacni reer cabdishamsi ah radia allaahu canhumaa labadoodaba ilahay raalliha ka noqdeen faqaala wuxuu idhi nabigu salى اllahu عalayh wasalam inaa wabani lmuطalibi lam naftariq fii jaahiliyati walaa fii islaam annaga iyo reer bani muطalib maanu kala tegin jaahiliyadii bimacnaa islaamnimada ka hor oo gaalnimadii ah walaa fii islaamin iyo islaamnimada gudaheedii midna kumaanu kala tegin oo banuu haashim iyo banu mualib isku mid bay ahaayeen wakada aayaatu asalaati wazakaati walxaji bayanataa sunna madkuurka la soo sheegay xaalay la mid ahaatay aayadaha salaada ku saabsan iyo kuwa zakada ku saabsan iyo kuwa xajka ku saabsan bayanatha sunnatu waxaa caddaysay sunnada oo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa caddaysay biاtaraakhi waاtadriij waxay ku caddaysay yacnii dibudhigis la dibdhigay iyo watadriiji yacnii si markaa shay an fa shay an oo marba qadar la caddaynayay ku caddaysay wayadullu lidalika waxaa ku tusinaya kaa oo bimacnaa ta'khiiru lbayaan ilaa waqti lcamali inay bannaan tahay ee aydan noqoshaynu ku noqonnaye qowluhu tacaala hadalkiisu allah yidhi baa ku tusinaya faidaa qara'naahu markaannu akhrino qur'aanka bimacnaa jibriil amarkayaga ku akhriyo fattabic qur'aana yacnii raac akhrintiiso adna ka daba akhri oo bimacnaa markuu qiraa'ada dhammeeyo adna markaa akhri sidaa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray fa faidaa qara'naahu markaannu akhriyayno bimacnaa qiraa'adii jibriil gudagalo oo uu qiraa'adii wado oo biamrinaa uu ku akhrinaayo fattabic qur'aana akhrintiisa raac bimacnaa xagga dihni ahaan iyo maskax ahaan ka raac oo bimacnaa dhegayso qiraa'adiis labadaa tafsiir bay culammadu ku fasireen uma ina calayna bayaana intaa dabadeed waxaanu isku waajibinnay caddaynta qur'aanka la caddaynaayo wa umma erayga umma litaraakhi waxay u sugnaatay taraakhi oo waxaa la yidhaahdaa tartiibun maca muhla yani waxay ku tusinaysaa tartiib bay ku tusinaysaa muhla ay weheliso yani kaadin loo kaadinayaa ay weheliso wakhti u dhexeeyo taasay ku tusinaysaa ilaa hayri dalika min aladilla yani markaa loo idaafeeyo lagu daro ama markaa adif ilaa hayri dalika min aladilla ama maca hayri dalika min aladilla <clears throat> mas'alada ay mashaayikhdu ka warramayaan waxay ku saabsan tahay ta'khiiru اlbayaani can waqti اlkhitaabi ilaa waqti اlcamal bayaankii iyo caddayntii baa wakhtigii khitaabka laga dibdhigayaa wakhtigii mujmalka lagu khitaabayey waa laga dibdhigayaa waa laga akhirayaa waxaase loo dibdhigayaa ilaa waqti اlcamal wakhtiga xaajada loo baahdaa loo dibdhigaya ama wakhtiga lagu camal falaayaa loo dibdhigaya ilaa lcamali baa loo dibdhigaya iyo ilaa waktilxaajati baa loo dibdhigaya waa bimacnanoo macnuhu isku mid buu noqonaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ma bannaana taakhiiru lbayaani can waqti lkhitaabi ilaa waqti lcamali ama ilaa waqti lxaajati bayaanka in laga dibdhigaa wakhtigii khitaabka oo wakhtiga xaajadiiyo camalka loo dibdhigaa ma bannaanay culammada qaarkood yidhaahdeen laakiin qowlka noocaasi sax ma aha jamaahiirulculamaa waxay ku tageen taakhiiru lbayaani can waqti alkhitaabi ilaa waqti alxaajati waalcamali ama ilaa waqti alcamali inay bannaan tahay caqli ahaan sharci ahaanna dhacday bay ku tageen markaa sida mashaayikhdu mareen kitaabka qoray waa sida jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan waana sida adiladu ku tusinayso laba shay bay sheegeenoo waxay yidhaahdeen jaa'izun iyo wawaaqicun in la yidhaahdo caqli ahaan bay bannaan tahay kama laasimayso sharci ahaan inay dhacday waayo wax kastoo caqli ahaan bannaani sharci ahaan ma dhicin yacni salbulcumuum baa loo jeedaa ee bacdi ka midaa dhacaal laga tilmaamaya wax kastoo caqli ahaan bannaani sharci ahaan ma wada dhicine bacdigood baa dhacay oo ashyaada qaarkoodoo caqli ahaan bannaan oo sharci ahaan aan dhicin baa jirta marka jaa'izun keliya oo jaa'izun filcaqli looga jeeda kaafi ma aha waayo ashyaada qaarkood bay culammadu yidhaahdaan waa jaa'izun caqlan hayru waaqicin sharcan yacnii caqli ahaan waxaasi waa bannaan yahay laakiin sharci ahaan ma dhicin hadda laakiin mas'aladan aynu ka hadlaynaa waa mas'alo labadaba yani marka ay ku sugan yihiin oo caqli ahaanna bannaan caqli ahaan bay bannaan marka la leeyahay axkaam caqliya jirta axkaamta caqligii waa saddex waa wujuub iyo jawaas iyo istixaalo ama imtinaac alaxkaamu alcaqliya waa alaaa shaygaasi inuu yahay waajib iyo inuu yahay mustaxiil mumtanic aan dhici karin iyo inuu yahay jaa'is ama mumkin axkaamta caqligu saddexdaasay noqotaa marka oo caqligu wuxuu garan karaa ashyaada qaarkood ilaaba ilaa inay tahay inay saa noqoto oo aynay ka baaqan karin ashyaada qaarkoodna inay mustaxiilto aynay dhici karin inaysaa noqoto ashyaada qaarkoodna inay tahay mumkinoo ay jaa'is tahay inay noqotoiyo inay ka baaqato labadaba xukun kaleo caqliyo saddexdaa aan ahayni ma jiro lamana tasawuraayo marka jaa'izun caqlan marka la yidhaahdo wixii jaa'iz caqlan ahaa wuxuu u qaybsamaa inuu waaqic sharcan yahay iyo inuu hayru waaqic sharcan yahay saas aawadeed waxay ku dareen mashaayikhdu waa waaqicun sharcan haddaba may sharxin yacni siduu jaa'iz caqlan u yahay oo waxay ku kaaftoomeen adilada sharciga ah oo maadaamay isbaatiyeen oo sugeen sharciga inay ku dhacday waxaad markaa garanaysaa caqli ahaanna inay bannaan tahay waayo kullu maa jaaza sharcan jaaza caqlan wax kastoo sharci ahaan bannaanaaday ama sharci ahaan dhacay ilaaba ilaa caqli ahaan waa bannaan wax caqli ahaan mustaxiil ahi sharciga inay ku dhacdaa waa shay aan suuragal ahayn maadaamay sidaas tahay adilada sharciga ku filan in lagu garto inay sharci ahaanna ku dhacday caqli ahaanna bannaan tahay ila caqligu wuxuu mustaxiil ka dhigayo oo aanu marnaba aqbali karin shareecadu kuma timaado abadan adilada sharcigae haddaba ay u deliishadeen waxaa ka mid a aayadda walidilqurba qaraabada nebiga sala allahu alayh wasalam khumusulkhumus in haniimada laga siiyo halshanaad yacnii shan meeloodow meel ahaan haddana shan meeloodkeeda meel ahaan ya in laga siiyaa aayaddaa sheegtay haddaba qaraabadii ijmaal baa ku jira oo qaraabadu waa ayo qaraabadii mid dhow iyo mid dheer bay leedahay ya mid dhow iyo mid ka sii dhowaansho badanba waa leedahay qaraabadan looga jeedaa aayadda waayo nebigu waa ogaa sala allahu alayhi wasalam in qaraabadan looga jeedo banuu haashim iyo banulmualib kuwooda mu'miniinta ahluliimaanka ah gaaladii ma soo gelayaan walow banuu haashim ama banuu mualibba ha noqdaane banuu mualib iyo banuu cabdilmualib baa kala jira labaduba inaan iskaa kaa qaldamin banu cabdilmualib cabdilmualib waa ina haashim oo yacni markaa haashimka tarmay waxay wada gelayaan cabdulmualib bay gelayaan asad ibnu haashim iyo waa jireen laakiin tarani kama baaqi noqonoo wax raga oo u kacay oo tarmay ma jirin marka nasabka ee banu hashim dhammaan waxay ku xaroonayaan ciddii bani hashimi banu cabdilmualib bay ku xaroonayaan haddaba mualib baa jiro hashim la walaala mualibkaasaa loo jeedaa oo cabdumanaaf yacnii inamada tarmaye uu dhalay waa afar waa haashim iyo mutalib nawfal iyo cabdushamsin afartaa weeyi afartii labaa laga dhigay aalubeyt oo bimacnaa qaraabadii nebiga noqday sida xadiiskuba caddaynayo oo haniimadii wax laga siinaya labana may noqon marka markay ogaadeen jubayr ibnu muطcim annawfali oo bani nawfal ah iyo cusmaan ibnu cafaan oo yani markaa reer cabdishamsi ah alcabshami waa reer cabdishamsi cafaan in la sarfiyo iyo in maa laa yansarif laga dhigaa labada wejiba la sheegay haddii lagu weydiiyo la yidhaahdo cafaan ma munsarif ba mise waa maa laa yansarif waxay noqonaysaa haddii min alcifati laga keenayna waxay noqonaysaa maa laa yansarif buu noqonaya haddii min alcufuunati laga keenayna wuxuu noqonayaa munsarif buu noqonaya marna alifkiiyo nuunka ziyaado noqonaya marna nuunka ziyaado ka baaqanaya luqzi baaba laga dhigaya halxidhaalo markaasaa waxaa la yidhaahdaa muxuu yahay magaca haddii aad ammaanto ya yani noqonaya ma la yansarifka haddii aad markaysaga yani markaa aad dhaleecaysana munsarifka noqonaya oo cufuunadu dee waa marka isagaa yani waxaan fiicnayn wey waxay ku saabsan tahay waa qurunkii waxaasaa loo isticmaala waxa isku qurmay ayaa cufuuna la yidhahdaa ya sheekh baa la weydiiyeyo markaasuu wuxuu yidhi in madaxtahu manactahu haddaad ammaanto aad tidhaahdo waa min alcifati waad mancinaysaayo maa laa yansarif baad ka dhigaysa wa in damamtahu haddaad dhaleecaysana saraftahu waad sarfinaysaayoo munsarif baad ka dhigaysaa yani saas wey marka nebiga markay u yimaadeen sala allahu alayh wasalam waxay yidhaahdeen banulmualib maxay ku noqotay yani qaraabadaadii annaguna aan ku weyni aanu qaraabadaadii u noqon weyni banulmualib waa qolada imaamu shaafici uu ahaa imaamu shaafici mualib buu nasabkiisu galaa oo haashim la walaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam ina wabani lmuطalibi lam naftariq fi jaahiliyati walaa fi islaam yani reer banu haashim iyo reer bani muطalib weligoodba may kala tegin baa macnuhu u dhacaya oo wakhtigii islaamnimada ka hor ee gaalnimada iyo islaamnimadaba waxay ahaayeen qaar isku mid ah yani xulafa isku ahaayeen qurayshi markay ku samaysay gaaladii quraysheed reer banu haashim waatay yidhaahdeen ha lagu sameeyo muqaaaca cunaqabatayn ha lagu sameeyo oo waxba yaan la siin yaan lala macaamilin yaan waxba laga iibin yaan waxba laga iibsan xidhiidhkaa loo jaro reer bani mualib waxay yidhaahdeen anagu banu haashim wuxuu baxaanu baxnaa waan dhaafee waxa ay cunaqabataynta waxay igu samaynayeen muxamed ilaa ay inoo dhiibayaan oo odhanayaan sidaad doontaan ka yeela waa kaas oo gacanta inoo gelinayaan cunaqabataynta aan ku samayno saasay yidhahdeen banu nawfal iyo banuu cabdishamsin qurayshtii muqaaacada samaynaysay ayay marka la saf ahayd muqaaacadana waxbay ka samaynayeen go'aankeedana waxbay ka gaadheen safka quraysheed bay ku soo jireen banulmualib waxay yidhaahdeen annagu banu haashim hadduu noolaadana waa la noolaanaynaa hadday dhintaanna waa la dhimanaynaa marka halkaa way kala baxeen yani banu nawfal iyo banu cabdishamsi iyo qolada kale ee markaa banulmualib saasuu nebigu u tilmaamo uu yidhi markaa ina wabani lmualibi lam naftariq fii jaahiliyati walaa fii islaam wuxuu kaloo shiikhu mashaayikhdu u deliishadeen aayadaha salaada iyo zakada iyo xajka ku saabsan sunnada caddaysay tadriij iyo taraakhi baynay ku caddaysay taasina waxay caddaynaysaa bayaanka in taraakhi ku bannaan yahi ta kale aayaddan lafteeda waa laga deliishaday faإida qara'naahu faاtabic qur'aanah ثuma ina calayna bayaana salaadaha markii lasoo faral yeelay waa masalada shiikhu ka bilaabay daliilku ka bilaabay be shanta salaadood markii lasoo faral yeelay leylat lisraa walmicraaj kayfiyada loo tukanayo nebiga looguma soo caddayn habeenkaa gudihiisa ee dib baa laga caddeeyo jibriil baa maalintii imiyo yacnii shanta salaadoodba tujiyey oo nebiga sala allahu alayh wasalam tusay sida loo tukanayo salaada marka waa ta'khiiru اlbayaan ilaa waqti alcamal waxaa kaloo loo deliishadaa xadiis ku soo arooray nebigu salى اllahu alayh wasalam inuu cali siiyey maro xariira markuu marada xariirtaa siinayey kuma odhan ha xidhanin cali baa dabeedna soo xidhay markaasaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam cali oo xariirtii xidhan markuu arkay yacni kuuma siinin inaad xidhato daraaddeed shaqiqhaa khumuran bayna alfawaatimi yacnii u kala jeex faadimooyinka u kala jeex markaa khimaara inay ka dhigtaan faadimooyinkana waxaa loo jeedaa saddex faatimo waa faatima binti rasuul salى allahu aleyh wasalam ama faatima binti muxamed oo zawjadii cali ah iyo faatima binti asad oo umu caliyin ah faatima saddexaad bay sheegi jireen marka taa lafteedu waxay noqonaysaa taakhiiru اlbayaan can waqti اlkhitaabi ila waqti اlcamal laba taakhiiru can waqti اlxaajati bayaankii in laga dibdhigo wakhtiga loo baahan yahay fahada laa yajuuzu kani ma bannaana liannahu yalzamuhu waxaa ka dhalanaya oo ka laazimaya takliifu lmukhaatabi ka lala khitaabayo lala hadlayo in lagu kelifo bima laa yutiiqu waxaanu kari karaynin wa huwa hayru jaa'izin waana midaan bannaanayn qofku wax markaa aanu awoodi karin in lagu kalifa waa mid aan bannaanayn marka mas'aladan ku saabsan ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati bayaankii in laga dibdhigo wakhtigay ummaddu u baahan tahay laga dibdhigo aan markaa la caddaynin isagu ma bannaana waayo waxaa ka laazimaya oo ka dhalanaya mukhaaطabkii in lagu kelifo waxaanu kari karin waxaanu kari karin in lagu kelifaana dee ma suuragal aha sharcigana kuma dhicin laa yuklifu اllahu nafsan ilaa wuscaha waxaan la kari karaynin haddii aan loo kari karayn tacalluqa ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay waxaasi inaanu dhacaynin baa loo kari waayey laakiin wax xisiyo u diidayaa ma jiro ka noocaasoo kale waa bannaan tahay waana dhacday oo gaalada uu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan dee iimaan buu ku kellifay oo rumeeyuu ku yidhi iimaankiina waxay u awoodi kari waayeen ilaahay baan waafajinoo tawfiiqdee siin mustaxiilna waxay u noqotay oo u dhici kari weyday arrinkaasi mumkin u noqon waayey ligayri tacalluqa ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay inay gaalnimo ku dhimanayaan marka cidduu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan inay soo islaamaan ma dhici karto waayo dee cilmigu ilaahay ogaa ma baaqanayo siduu ku ogaa mid ee ka baaqataa mid dhici kartaa ma aha marka takliifka noocaasi inuu bannaan yahay dhacayna waa laysku waafaqsan yahay tacalluqa ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay shaygaa khilaafkiisu inaanu dhacayn wixii mustaxiil isagu u noqday inaan la ysku kelifin oo addoommada lagu kelifin waa la ysku waafaqsan yahi haddana wuxuu ka hadlayaa waa noocaas weyi ee shaygii mustaxiil u noqday cilmiga ilaahay inuu khilaafkiisa ku tacalluqay taa hadda mashaayikhdu kama hadlaya لأnنhu ylزmhu تkliif الmkhaaطb bma laa yuطiiqu waa wixii sidiisa aanu u awoodaynin ee wixii loo awoodi waayey ilaahay cilmigiisaa ku tacalluqay yani sidaasi khilaafsan inay dhacayso yada lagama wado loogama jeedo markaa noocani ma dhicin jaa'isna ma aha waa la isku waafaqsan yahay inaynay markaa dhicin oo shareecada ku dhicin bayaan laga dibdhigay waqtulxaaja shareecada inaanu ku dhicin waa la isku waafaqsan yahay mutaakhiriinta qaarkood way yidhaahdaan caqlan way bannaanta laakiin qowlkaa laftiisu sax maaha laakiin waa la isku waafaqsan yahay sharcan inaynay ku dhicin wax ummaddu u baahan tahay sida loo samaynaayo in la caddeeyo yadaan la caddaynin in sidaa lagaga tegay ijmaalkii oo laga sii dibdhigay dadkiina u baahan yihiin waa biijmaaci alculamaa inayna shareecada ku dhicin misaalna looga heli maayo ijmaacaana xujo u ah nebigana dee tabliiq iyo gaadhsiin baa la saaray in calayka ila albalaaq balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah dee wadiifadiisii iyo shaqadiisii inaanu gudan baa ka dhalan lahayd haddii waxay dadku u baahan yihiin inuu caddeeyo caddayn waayey oo wakhtigay u baahnaayeen ka dibdhigay nebigana waxaa la garanayaa waajibkii lagu kelifay ee loo diray iyo wadiifadiisii inuu ka soo baxay saas yadaa baa la garanaya wax taqsiir iyo ka gaabin ou la yimina ma jirto manzilaة اlmubayini min almubayan caddeeyaha mansiladiisa ama meeshiis iyo maqaamkiisa min almubayani ka la caddaynaayo uu ka joogo baa halkana lagaga hadlaya laa yushtaradu lama shardiyo fi lmubayini caddeeyaha looma shardiyo bismi اlfaacili xaaluu mubayinku ku sugan yahay ismulfaacil ku sugan yahayoo maa qabla alaakhiri ay hoos dhigan tahay an yakuuna inuu noqdo lama shardiyo aqwaa sanadan mid ka xoog badan xagga sanadka aw dalaalatan ama xagga tusinta min almubayani ka la caddaynaayo bismi lmafcuuli xaaluu mubayanku ku sugan yahay ismulmafcuul ku sugan yahay bal yejuusu waxa bannaan bayaanulmutawaatiri mutawaatir in la caddeeyaa bannaan axaadiis mutawaatira amaba aayad qur'aana biakhbaari alaaxaad axaadiis aaxaada in lagu caddeeyaa waa bannaanta walmanduuqi manduuqana in la caddeeya waa bannaan tahay bilmafhuumi mafhuum in lagu caddeeya waa bannaan tahay mutawaatirkiiyo aaxaadka waxaa xoog badan xagga hubuudka marka laga eegaayo mutawaatirka ya haddana aaxaad oo aan la quwo ahayn xagga hubuudka aan la xoog ahayn ayaa haddana ay bannaanta in lagu cadeeyo manduuqa in la cadeeyana mafhuum in lagu caddeeya waa banaanta manduuqu waa waxa lagu nudqiyey oo laga qaadanayo maxalu nudqiga waxa lagu dhawaaqa xukunka laga qaadanaya kaasaa manduuq la yidhahda alfaadiyo erayadaaba ku tusinaya mafhuumkuna wuxuu yahay waxa markaa daliilka ama naska laga qaadanayo laa min maxali nudqi maxalu nudqiga laga qaadan maaye macno kale oo markaa ka baxsan ayaa markaa laga qaadanaya xukunka ama faxwa alkhitaab ama wax la mida ah. waayahay alamila bayaanulkitaabi kitaabka qur'aanka in la caddeeyo bimacnaa aayad ka mida la caddeeyo bisunnati sunnada lagu caddeeyo xadiis nebi lagu caddeeyo oo xadiisku caddaynaayo ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisu allah uu yidhi fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah fain طallaqahaa hadduu furo yani ninkii buu furay oo dalqadihii u dhammeeyey ama dalqadii ugu dembaysay saddexda dalqadood buu furay falaa taxillu lahu uma xalaal aha min bacdu saddexdii dalqadood markay dhammaadeen dabadeed xalaal u noqon mayso xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan hayrahu nimaan isaga ahayn ilaa ay soo guursato xalaal u noqon mayso inuu markaa dib u guursada iyo inuu raajaxsadaa midnaba raajacsiyadu waaba dhammaaday inuu dib u guursadaana u bannaanaan mayso ilaa nin kale ay soo guursato bayana sala allahu alayh wasalam wuxuu caddeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam nikaaxa zawji haani ninka labaad guurkiisa ayuu caddeeyey biannahu lwaط'u inuu yahay galma inuu yahay bimacnaa guurkii waa in galma raacdaa oo meherinta la meheriyo oo la guuriyo caqdiga lagu xidhaa inaynay kaafi ahayn ilaa galmana lagu daro uu u galmoodo yani markaa saasuu nebigu caddeeyey sala allahu aleyh wasalam biannahu lwau wuxuu ku caddeeyey inuu galmo yahay loogama jeedo xataa tankixa marka horeba laga tilmaamayaa galmo keliya ee waxaa laga tilmaamayaa waa in galma raacdaa yacni caqdigii iyo meherintii la guuriyey biqowlihi wuxuu ku caddeeyey hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam limra'ati rifaacata alquradiy rifaacata alquradi ninkii la odhan jiray ooridiisii nebigu uu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam xatىa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki wuxuu ku yidhi nebigu salى allahu alayh wasalam laa kuma noqonaysid rifaaca xataa taduuqii ilaa aad ka dhadhaminayso cusaylatahu yacni markaa malabyarawgiisa aad ka dhadhaminayso wayaduuqa isaguna uu dhadhaminaayo cusaylataki yani malabyarowgaaga uu isaguna dhadhaminayo bimacnaa galma dhabi ilaa ay dhacayso ninkii hore yani xalaal u noqon maysid marka aayaddii waxaa ku sugnaa ijmaal nebiguna salى اllahu alayh wasalam xadiiskaasuu ku caddeeyey caqdiga iyo meherinta keliya inaynay kaafi ahayn ee ilaaba ilaa inay galma raacdo inay tahay ayuu nebigu sal allahu aleyh wasalam xadiikaa ku caddiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa baabkii aynu soo marayno taakhiiru اlbayaani ilaa waqti اlcamal yani misaal bay u noqonaysa oo aayaddu markay soo degtay isla markiiba lama sheegin in waxa weeye galmo ay raacdo meherintaas inay laasim tahay ama sharti tahay dabeedna markii dambe xadiiskaas cadiyey wa qowlihi tacaalaa iyo waa sida hadalkiisa waa allah yidhi wa acidduu lahum ma istaطactum min quwa waxa u diyaarsataan lahum yaga a u diyaarsataan gaalada ma statactum waxaa kari kartaanoo min quwatin xoog ah bayanahu sal اllahu alayh wasalama waa caddeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam biqowlihi hadalkiisuu ku caddeeyey alaa ina alquwata aramyu yani quwadu waa ramyiga ama waa ganitaanka waa riddada ama markaysagaa ganitaanka wax la gano yani taas wey oo quwada aayadda ku sugan baa nebigu wuxuu ku fasiray sala allahu alayh wasalam ramyiga loogamana jeedo ramyiga in lagu gaar yeelaayo ee waxaa laga tilmaamayaa quwada waxa ugu muhiimsan ayaa ramyiga abaa laga tilmaamayaa ee xasrin loogama jeedo wayadullu libayaani lkitaabi bisunnati waxaa kaloo ku tusinaya kitaabka in sunno lagu caddayn karo in sunno lagu caddaynaayo qowluhu tacaala hadalkiisuu allah yidhi baa ku tusinaya waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxaanu kuu soo dejinnay ilayka dikra xuska oo qur'aanka a baanu kugu soo dejinnay nebi muxamedow sala allahu alayh wasalam waxaannu kuugu soo dejinnay litubayina linnaasi inaad dadka u caddayso daraaddeed maa nuzila ilayhim kii loo soo dejiyey nebiguna xagu ku bayaaminayey wuxuu ku bayaaminayey oo ku caddaynayay sunnadiis waxaana la ogsoon yahay qur'aanka iyo sunnadana waxa markaa xagga hubuudka xoog badan yacni markaa qur-aanka oo sida qur'aanku ku sugnaaday yacni sunnadu kuma sugnaan ee qur'aanka subuudka uu sugnaaday ayaa aqwa ah tawaaturkiisuna ka badan yihi marka shayga caddeeyaha ahi kuu caddaynaayo inuu la xoog noqdaa shardi maaha alba wa bayaanulmanduuqi manduuqa in la caddeeyo kii lagu nudqiye lagu dhawaaqay bilmafhuumi mafhuum lagu caddeeyo ka bayaani manduuqi qowlihi tacaala hadalkiisu allah yidhi manduuqiisa caddaynta la caddaynaayo weeye fii suurati nuuri uu allah ku yidhi wazaanii uu ku yidhi azaaniyatu wazani fajlidu kula waaxidi minhuma miata jalda bimafhuumi lmuwaafaqati mafhuumulmuwaafaqo lagu caddaynayo fii qowlihi tacaala ku sugan hadalkiisu allah uu yidhi facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab hablihii addoommada ahaa hadday zine la yimaadaan waxaa ku waajibaya cuquubada ama xadka kuwa xorta ah ku waajibaya nuskood baa ku waajibaya oo bimacnaa konton jeedal in lagu dhuftaa waajibays marka aayaddaa suuratu nisaa ku sugan waxaa lagu sheegay hablihii addoommada ahaa baa lagu sheegay yacnii inamadii ama markaa kuwii labka ahaa ee addoommada ahaa lama sheegin ha yeeshee kuwa labkee addoommada ahina waxay la mid yihiin kuwa markaa dhadiga addoommada a ah bay la mid yihiin waayo baabkan baabulxuduud marka la joogo addukuuratu waalunuusa labnimada iyo dhadignimadu waa wasfi tarti ah xukum kuma xidhmo wasfi keensada xukumka in la kala bedelo ma aha xuduudda meel baa la wada mariyaa labka iyo dhadiga wاsaariqu wاsaariqaةu faqطacuu أydiyahma jazaءa bima kasaba nakaala min allah aلzaaniyaةu wالzani fajriduu kula waaxidi minhuma miئaةa jaldah baab اlxuduud marka la joogo addukuuraةu wاlunuusa waa wasfi dardi ah bimacnaa wasfi aan xukmi ku xidhmin oo tafriiq keensanaynin oo waxba kala bedelaynin weeyi oo lama yidhaahdo kani waa labe xadka intaa ha laga jaro kanna waa dhadiga nuskii ha laga jaro lama yidhaahdo maadaama aad hore u ogtahay dhukuurada iyo unuusadu baabulxuduud marka la joogo inay tahay wasfi dardi ah oo xukum inay kala beddesho aan keensanin halkanna laynoo sheegay xadka hablaha addoommada ahi hablihii xorta ahaa nuskoodu inuu yahay baabuzine marka la joogo waxaad garanaysaa inamadii addoommada ahaana inay la mid yihiin hablaha addoommada ah oo xadka ay kala mid yihiin nusnimada ah faina mafhuuma muwaafaqatihi waxayse culammadu isku khilaafsan yihiin ma baabulqiyaas ba oo qiyaasi jeliya miyaah mise waa baabulmafhuum oo waa mafhuum muwaafaqo mise waaba manduuqo waxay markaa noqonaysaa yani manduuq inay ka dhigan tahay ila bacdi baa yidhi waa yani manduuq majaaziya weeyaano waa min baabi iطlaaqi اljuz'i wa iraadati اlkulli juz baa la sheegay oo hablihii addoommada ah kulli baana loo jeedaa wax kastoo addoommo ah baa laga tilmaamayaa lab ha noqdaan ama dhadig ha noqdaan waa manduuq majaaziya qowl baa leh qowl kalea wuxuu leeyahy maya waa manduuq xaqiiqiyo xaqiiqadaasina waa xaqiiqa curfiya mala awjuhdu ugu daciifsan yahay afarta akaas afarta wejiba culamada qaarkood kutubulusuul bay ku sheegeen culamada sidaa u sheegtayna waxaa ka mid a ah shanqiidi kitaabkiisa ee mudakirada culamo kalena waa ugu horreyso waa sheegtay calaa kulli xaal mashaayikhdu hadda waxay u tusaaleeyeen mafhuum muwaafaqo inay tahay oo wejigaasay culamo badan i mareen marka mafhuumu muwaafaqo ayaa lagu bayaamiyey manduuqa fa ina mafhuuma muwaafaqatihi xukunka la sheegee madkuurka mafhuumka macno ahaan waafaqsan ee aan ka bedelayna la midkaa mafhuumkaasina waa mafhuum muwaafaqe anna alcabda waa in addoonku labka ahi kal amati addoonta inuu la mid yahay fii daalika xukunkaas inuu kala mid yahay yujladu waa la garaacayaa addoonkiina khamsiina jalda konton jeedal baa lagu dhufanaya fabayana hada almafhuumu wuxuu caddeeyey mafhuumkani ana almuraada bizaani macnaha looga jeedaa azaani oo aayadda ku sugan wazaani fii suurati nuur khusuusulxuri ka xorta a gaarnimadiisaa loo jeedaa addoonkii ma soo gelaayo azaniyatu aayadda nudqigeedaa lagaga reebay mantuuqeeda wazanina mafhuum muwaafaqaheedaa lagaga reebay mafhuumkuna adcaf buu ka yahay mantuuqa markaa shaygii adcafka ahaa oo shaygii ka xooga badnaa bayaaminayo caddaynaya ku sugan calaa kulli xaal mas'alada mashaayikhdu halkan kaga warramayaan waxay ku saabsan tahay mubayinka ma la shartiyaa inuu la xoog yahay ama ka xoog badan yahay labadaa mid inuu yahay ama inuu la quwo yahay amaba ka quwo badan yahay ee ka uu bayaaminayo khilaaf baa ku jiro bacdi culammada ka mid mida ah, waxay yidhaahdeen oan badnayn waa la shardiyaa mubayinku mubayanka inuu la xoog yahay amaba ka xoog badan yahay waa la shardiyaa sidaasee saxiixa ah ee jamaahiirta culammadu ku tageen qawigana ahi waa inaan la shardinin mubayinkoo caddeeyahay inuu la xoog yahay iska daa inuu ka xoog badan yahaye kuu caddaynaayo ee xagga hubuudka iyo xagga dalaaladaba xagga sugnaanshaha iyo xagga tusintaba midaan ka xoog badnayn la caddeeyihii baa lagu caddayn karaa isagaan ka xoog badnayn baa lagu caddayn karaa amsilada iyo tusaalayaashana mashaayikhdu waa inoo soo tusaaleeyeen yani axaadiistii aaxaadkiihi axaadiistii aaxaadka ahaa waa dhici karta aayaad qur'aana inay bayaamiyaan oo caddeeyaan tusaalayaashaasaana ka mid a haddana waxaa la garanayaa axaadiista aaxaadka ahi xagga sugnaanshaha inaynay la xoog ahayn axaadiista mutawaatirka iska daa qur-aan inay la xoog noqoteen marka cumuumaadka qur'aanka waa lagu khasisi karaa axaadiis aaxaada ila takhsiiska caamka la khasisayaa qudheedu waa min baabi albayaan bayaanka laftiisay ka mid tahay waana dhici kartaa mujmalaadka qur'aanka in axaadiis axaadi bayaamiso taasna in badan bay soo aroorto nusuus iyo adilo badan bay leedahay amsilo badan baa soo arooray halkaa inoogu joogo wallaahu aclam